أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد ikhwaani fillah awalan waa ka cudur daaranaya mawduucaasoo runtii mawduuc aada u muhiim ah alguluw fi ddiin oo u baahan in baxhi dheer iyo diyaarin badan laga sameeyo anigoo safar ahaa oo shalay qoladan igu soo keliya yidhaahdeen waxoogaa bal maaragtay ka hadal insha allahu kelimaad baynu ka odhan doonaa mawduuca isaga ah alguluw fi ddiin muxuu macnihiisu yahay ahamiyadiisa mawduucaas ee anwaacda guluwa uu leeyahay Eh, waxa ku saabsan bal eh, lamxa can mushkila اlghuluw oo waxoogaa bal layseer dul taagaya taarikh ahaan iyo wax kan wakhtigay bilowdeen eh, madaahiru اlghuluwi fi اddiin mudaahirta iyo muuqaalka uu leeyahay ghuluwigu meelaha uu ka muuqdo isna waxaynu ku odhan doonaa haddii allaydmo waxaynu ku gebagabayn doonaa asbaabuhu ghuluwigu asbaabaha uu leeyahay maxaa keena oo asbaab u ah ghuluwiga u horaynta haddaynu macnaha eegno lafdiga alguluw xagga luqada carabiga waxaa la yidhahdaa waa mujaawasat lxaddi xadka oo la gudbo oo la tallaabo ayaa la yidhahdaa hala sicru yagluu halaa'an ay bimacnaa irtafaca sicirkii ama sixirkiibaa qaaligaroobay maciishadda wixiibaa kor u kacay weeye macnaheedu waxay yidhahdaan maalan hala arajulu fi lmri guluwan idaa jaawaza xaddahu qofku haddii uu amarka ku xadgudbo oo arrintii ku xadgudbo macnaheedu sidii la rabay uu tallaabo oo dhaafo ayaa la ninkaasi hulubi uu sameeyey waa sida mucjam marka ay ku naqliyeen hadalladaas ibnumanduur oo kale fi lisaan carab wuxuu leeyahay halaa fi ddiini wاlmri yagluu ghuluwan ay jaawaza xaddahu hulubiu diinti ku sameeyey macnaha xadkii loogu talagalay ayuu tallaabay istilaaxa sharciga ah maxaa hulwi looga jeedaa ibnu taymiya raximah allahu tacaala kitaabkiisa iqdaau siraat almustaqiim mujalad koowaad safxadda wuxuu ku leeyahay alguluwu mujaawazat alxaddi bian yuzaada fi shayi fii xamdihi aw dammihi calaa maa yastaxiqu wanaxwa dalika yani eh, waxaa la yidhahdaa macnuhu waxa weeye xadka oo la tallaabo shaygii oo la ziyaadiyo oo xagga ammaanta lagu talax tago oo intii loogu talagalay dhaafiyo ama xagga ceebaynta iyo wax ka sheega la dhaafiyo wixii uu xaq mudanayey ammaanu ku xaq mudanaya laga tallaabiyo ama dami uu mudanayay oo la tallaabiyo ayaa huluwi la yidhahdaa ibnu xajar alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay almubaalaغaةu fi الshayi wالtashdiidu fiihi bitajaawuز اlxaddi ayaa la yidhahdaa shaygii oo lagu xeerdheeraado ama lagu adkaado tashadud lagu sameeyo iyadoo xadkii la dhaafinayo ayaa quluwi la yidhahdaa daabitkiisa waxay yidhahdeen waa tacadii maa amara allahu bihi wa huwa طuqyaanu aladii naha allahu canhu fii qawlihi walaa tadqaw fiihi fayaxila calaykum ghadabi amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyey oo la gudbo oo eh, tuqyaan iyo xadgudub wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu reebay oo lagu sameeyo oo qofku wixii ilaahay ka reebay hadduu ku dhaco waxay noqonaysaa nooc maxaan ku dhahay oo qulwi way soo gelaysaa wixii ilaahay amray oo la tallaabiyo intii loogu talagalay laga badbadiyo qulwi bay noqonaysaa aayadda ilahay wuxuu ku leeyahay walaa tadqaw fiihi yacni ha ku xadgudbina waxyaabaha nicamtii laga soo sheekeeyey kufrintaa ka kufriyaysaan oo diidaysaan oo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qadabkiisu idinku dhaco culimaha ahlusunna waxay iqraarinayaan oo sugayaan xaqu inuu yahay waasita bayna atafriidi waalifraad xaqu laba shay buu udhexeeya shay leha tafriid tafriidku muxuu yahay waxa weeyaan waa taqsiir iyo gaboodfal hawshii lagaaga rabay oo aad ka gaabiso ayaa tafriid la yidhaahdaa sida maalan xadiidkii rasuulku u lahaa ama inahu laysa fi nawmi tafriidun inama atafriidu calaa man laa yusalli asalaata xataa jaءa waqtu salaati اlukhra tafriidku nawmku tafriid maaha iyo xadgudub laakiin waxa weeye inuu qofku eh, iska hurdo ilaa inta markaa ay ka timaado yani maaragtay eh, ilaa waktigeedii saadii uu tago oo kale marka waxa weeyaan ilaa saada waktigeedii kale ka yimaado adugu tafriidku macnahiisu waxa weeyaan eh, gaabin qofku hawshii laga rabay uu ka gaabiyo ayaa tafriid la yidhaha ifraadkuna waa ku talax oo la tallaabiyo arrinkii la tallaabiyo saa darteed ba waxay idhahdaan mutarif ibnu cabdillahi oo kale wuxuu leeyahay alxasanatu bayna asayi'atayn baa xaqi ah xasanada udhaxaysa laba sayi'a bartinkooda taalla ayaa waxaa la yidhahdaa sida xaqa ama wanaagu laba sayi ayuu udhaxeeyaa wuxuu kaloo ibnu qayim leeyahay isagoo arrintaa sugaya maa amara allahu biamrin ila walishayطaani fiihi nazcataan ima ilaa tafriiطin waidaacatin waima ilaa ifraaطin waguluwin wadiin اllahi waasiطun bayna aljaafi canhu wاlgaali fiihi shayطaanku shay kastoo lays amray qofka bani aadamka laba shay ayuu ku saamaynaya oo u jiidaya ama wuxuu u jiidayaa ilaa tafriiطin waidaaca inuu wixii lagu amray uu qofku lumiyo oo uu dayaco ka tago ama wuxuu samaynayaa inuu ku talax tago oo wixii la amray uu ka badbadiyo oo sidii loogu talagalay si aan ahayn uula yimaado marka wuxuu yidhi sheekhu isagoo hadalkaas sii wata wa diin اllahi wasadun bayna aljaafi canhu wاlghaali fiihi kalwaadi bayna aljabalayn wاlhudaa bayna dalaalatayn wاlwasadu bayna طarafayn damiimayn diinta ilahay marka waxay dhex taallaa waxay dhex u tahay ee qofkaa ka dheeraanaya ee ka gaabinaya iyo kaa ku xadgudbaya dhexdeeda taalla sida jeexa dhex maraya labada buur dhexdood maraya sida hanuunka laba baadinimo dhexdooda ah marka waxa weeyaan labada tarafba lama ogola oo tarafka ifraadka iyo tarafka tafriidka iyo labaduba ghuluw waa la odhan karaa tarafka ifraadka ah ee kutaxataga ee kuxadgudubka ah iyo tarafka tafriidka ee kagaabinta ah labadaba lama ogola oo wuxuu yidhi kamaa ana aljaafi can اlamri mudayicun lahu falghaali fiihi mudayicun lahu hada bitaqsiirihi can اlxaddi wahaadaa bitajaawuzihi alxadd labaduba waxbay dayaceenoo ka amarkii la faray ku talax tegayna waxaan loo baahnayn buu sameeyey ka ka gaabiyey oo kaasi markaa isaga qudhiisu waa mudayac waxbuu lumiyey kan kale ka gaabiyey qudhiisu isna waxbuu dayacay oo dee sidii la rabay xaqi uma fulinin madaarij saalikiin mujalladka labaad safxadda afar boqol lixyo sagaashan ahmiyadda mawduucaas si aad u ogaato waxaynu ognahay in allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur'aanka ah uu ina amrayo istiqaamada iyo toosnaanta shayga liha ghuluwigana waa inaga reebaya oo maalan suurat alxamd qofku hadduu salaadaha faradka un maalintii tukado imise jeer buu akhriyaya yaa garanaya toddobiyo toban jeer buu akhriyaya waa markaynaan sunaba ku darin toddobiyo toban jeer baad waxaad leedahay ihdina siraaطa almustaqiim siraaطa aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin ilahay maxaad weydiisanaysaa inuu ilaahay jidka toosan kugu hanuuniyo laba qolona jidkooda baad ilaahay ka weydiisanaysaa in lagaa baydhiyo qolo ilaahay oo cadhoodo maxaa la yidhahda waa yahuud qolona waa qolo ilaahay lumiyo maxaa la yidhahdaa waa nasaara labadaa qolo qolona ifraad bay la timi qolona tafriid haye yaa i kala sheegaya yaa ifraadka sameeyey a adiga geeska a xadgudub yaa sameeyey talaabay a haye a nasaara baa ghuluwi sameeyey xagga maaragtay ghuluwiga oo ifraad bay sameeyeenoo maxay yidhahdeen nabiyullahi ciise maxay ka dhigeen dee ilaah bay ka dhigeenba ama waxay yidhahdeen waa ilaah yahuuduna taqsiir bay xuquuqdii ambiyada ku sameeyeen maxay yidhahdeen waaba laayeenba soo ambiyada maylen yahuudu ambiyada way lays marka labadaa qolo oo qolaba dhinac u carartay baad leedahay ilaahu labadaa qolo iga ilahay dhexbartanka markaa dhextaalku waa wasadka diinta ilahay marka waa diinta wasadka ahayd waxaad kaloo ahmiyadda mawduuca ku garanaysaa digniinta inooga digayo qur-aanka meelo badan in xuduudda la tallaabo oo alla subxaana watacaala meelo badanba markuu axkaamta ka soo sheekeeyo waxyaabaha axkaamta masaa'il axkaam ayaa wuxuu leeyahay tilka xuduud اllahi falaa tactaduuha waman yatacadda xuduud allah faulaa'ika hum اظaalimuun taasi waa xuduuddii ilaahay waa sohodimihii ilaahay ee ha tallaabino ha gudbina shareecadiisii axkaamtiisii awaamirtiisi ha tallaabina qofka ha tallaabay muxuu sameeyey yaa muxuu ku tallaabsaday huluw ku dhacay waxaad kaloo ku garanaysaa muhiimadiisa istiqaamo iyo toosnaan baa laynoogu yeedhaya iyo amarka inaynu laazimno siduu yahay u laazimno oo ilahay baa rasuulkiisa wuxuu ku leeyahay fastaqim kamaa umirta waman taaba macak maxaa laga dambaysiye walaa tadw ayaa ilahay yidhi falaa tadqaw innahu bima tacmaluuna basiir marka toosnow rasuulka ilaahayow sidii lagu amray oo macnaha mabda'an lagula soo saaray oo kitaabkiiyo sunnaha ku toosno buqyaan iyo tacaddi iyo xadgudubna ha samaynin oo amarkii lagu faray ha ku xadgudbin wix lagaa reeba ha ku dhicin baa ilaahay rasuulkiisa ku leeyihi waxaa kaloo qur-aanka ku cad in meelo badan guluwe laynaga reebay oo calaa wajhin khusuus ba yahuudda ha ku dhacayse oo yahuudda ha lala hadlaya ama nasaara alyahuud wanasaara ahlu ba ha lala hadlaye laakiin waxa weeye arrintaasi iyagoon looma jeeda dee muslimkuna waa soo gelaya alla wuxuu leeyahay <coughs> yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuul allahi wa kalimathu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minhu ciisa bnu maryama soo maha ahlukitaabow laa taqluu fii diinikum diintiinna ha ku xadgudbino ha ku talaxtagina ilaahayna ha odhanina qawlan xaq ahayn ha ku odhanina oo marka ahlukitaabka yahuud iyo nasaara baa loo jeedaa siyaaqu banu israa'iil nimanka nasaarada ah dee waynu ognahay oo sidaa ilaahayba u sheegay ciise waxay yidhaahdeen waxa weeyaan waa ina ilaah bay yidhaahdeen ama saddex buu labu ku saddex yahay waxyaabahaasaa laga reebaya oo talaxatag samaynina waa rasuul ilaahay soo diray waana ka ereygii ilaahay walidaalika baa rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu aley isagoo arrintaa ka digayo qulugaa diidan muxuu leeyahay laa turuunii kamaa adrat nasaara bna maryam fainamaa ana cabdullaahi warasuuluh ha igu talax tegin xagga ammaanta idraaga waxaa layihahdaa qofkaad ammaanta ka badiso weliba maaragtay ammaanta ku talax xadkeedii dhaafsiisan oo xadulcubuudiya ku gaadhsiinaysay dee inay yidhaahdaanba maarata kuwa suufiyada ahayd yaa ammaanta markay ammaanayeen way ku talaxa tageen se buusiir oo kale iyo meelo badan hadalkiisa yani aad ugu noqonaysaan marka waxa weeyaan huluwiga noocaasa ilahay qur-aankiisa ku tilmaamay aayad kale wuxuu ku ya ahlkitaabi laa taqluu fii diinikum hayra alxaq wlaa tttabicuu ahwaءa qawmin qad daluu min qablu waadaluu kaiira wadaluu can sawaaءi sabiil tii horay la macno tahay waxaa la diidayaa uluwiga iyo xadgudubka ayaa ilahay subxaana wa tacala ka reebay imaam abari markuu aayaddaa macnaynaya wuxuu leeya ya ahl kitaab laa taqluu fii diinikum oo fatujaawizu lxaq faina qawlakum biana ciisa bnullahi qawlu minkum cala allahi bihayri xaq hadalkaad ciise ku leedihiin waa ina ilaah aad leedihiin waa odhaha aan xaq ahayn oo meel ka dhaca oo aad nabiyullaahi eh, ciise aad ku xadgudubteen waxaa kaloo rasuulku salawatulahi wasalaamu aley noo sheegay axaadiiisa ku sugan isagoo diidan uluwiga waxaa ka mid ah xadidka cabdillahi bn cabaas radi allahu canhuma qaala qaala lii rasuulu lahi sal allahu aleh wasalam hadaata jamcin halumma ulqud lii alxasa falaqadtu lahu xasayaatin min xasa alkhadfi maalin maalmaha ka mid ah iyadoo la joogo ee meesha musdelife la yidhaahdo ayaa rasuulku salawaatu llahi wasalaamu aleyh wuxuu yidhi waxaad ii soo ururisaa quruurixii dhagax tuurka dhagax lagu tuurinay iisoo uruuri markaasaan waxoogaa qururax u qaaday buu yidhi oo min xasal khadf finiinkoo kale a yare finiinka leeg falamaa wadacahunna fii yadihi markuu gacantiisa saaray qaala nacam bimili hada waiyaakum wاlguluwa fi اddiin fainamaa ahlaka man kaana qablakum alguluwa fi اddiin kuwaasoo kale ayaa la doonaya uu rasuulku yidhi markaasuu wuxuu ka dabageeyey waxaan idinka digayaa inaad ku xadgudubtaan diinta waayo kuwa idinka horreeyey waxaa halaagay huluwiga ayaa halaagay xadgudubka iyo taataga taa macnahedu waxbay dhagxantaa naftooda la tilmaamayo baan lagu ogolayn dhagxanya waawe inaad qaataba huluwgii ah oo xataa mucaamalaadkii bay huluwga aan la ogolayn waa inay aadaan wixii sharcigu siduu wax u dhigay waa in loo dhiga arrinta saas darteed baa ibnu taymiya markuu xadiidkaa waxyaabuu ka qaadanaya waxaa ka mid a ah, wuxuu leeyahay wa haadaa caamun fii jamiici anwaaci alguluwi fi lictiqaadaati walacmaali arrintaas waxay caam ku tahay wax allaaliya wixii talaxtag iyo xadgudub la yidhaahdo ama xag caqiida ha ahaato ama xag maaragtay mucaamalaadka iyo waxyaabaha axkaamta ku saabsanba ha ahaatee waayo wuxuu uhi wasababu hada alafdi alcaam ramyu ljimaar wa huwa daakhilu fiihi milu ramyi bilxijaarati alkibaar binaana calaa annaha ablaqu min asiqaar yani waxa wey dee sababtu waxay ahayd ile dhagaxa yarar oo lagu tuura baa rasuulka uu tilmaamay marka waxa weeye dhagaxii weynaa looma baahna weeyaan dhagaxa weyn looma baahna waxaa kaloo inoo sheegay masiirka si aad ahmiyada u darinta mawduuca oo quluwa khatarta uu leeyahay masiirka iyo meesha uu ku dambaynayo qofka quluwiga samaynaya wuxuu leeyahy cabdillahi ibn mascuud xadiidka uu ka wariyey rasuulka rasuulku wuxuu ihi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh halaka almutanaicuun saddex jeer bu halaka almutanaicuun halaka almutanaicuun halaka almutanaicuun mutanaicintu wuxuu ku fasiray imaamu nawowi almutacamiquun almuqaaluuna almujaawisuuna alxuduuda fii aqwaalihim wa afcaalihim waa kuwa ku talaxa ku xeedheeraada ee xadgudba aqwaashooda hadday tahay xagga afcaasha hadday tahay kuwaasaa la yihahdaa maarata mutanaicuun oo hulaad ah way halaagseen buu rasulku yihi salawatu llahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a ah xadiidka anas ibnu malik radi allahu canhu oo uu yidhi rasuulku laa tushadiduu calaa anfusikum fayushadada calaykum waar naftiinna ha ku adkaynina oo idinkana markaa laydinku adkeeyo fa ina qawman shadaduu calaa anfusihim fashadada allaahu calayhim qola ayaa isku adkaysay diinkii oo ku dhaqankii diinta ayay caddhaafiyeen oo rasuulkii siduu u dhigay oo yidhi haloogu camalfala si aan ahayn bay ula yimaadeen markaasaa allahna subxaana wa ku adkeeyey markaasaa wuxuu akhriyay warahbaaniyatan ibtadacuuha ma katabnaa calayhim ila btigaaa ridwaan illah famaa racawha xaqa ricaayatiha waxaa kaloo ka mid axaadiida ah rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu aleyh mawduuca quruwiga diidaysa oo diintu waa diin alyusr waa diin wasat ah qofkan wax culaysa ilaahay ma saarin wixii takaaliifi alla saaray waa shay uu qaban karo oo sahl ah fitradiisa la socota uu qaban karo la iman karo ina hada اdiina yusrun walan yushaada اdiina axadu ilaa galabah fasadiduu waqaaribuu waabshiruu waاstaciinuu biاlhadwati wاlrawxa wa min adulja waa diin yusri ah qaarkood yusriga si qalda bay u fasiraanoo marka taariku salaadkii aad tahay war maxaa kugu dhacayiyo diintu waa yusri hanagu ah, adkaynina waxaa yusri lama yidhaahdo kaasi waa waxa weeye waa waa muqasir waa uluwi nooc kale ah dhinac kale u socda isaguna marka waxa weeyaan fudayd baa ilaahay geliyey oo nidaamkeeda iyo waxay wadatay cibaadaadkeeda ictiqaadaadka hawlahay wadato o dhan ayaa arrimo fudud ah oo sahlan ah oo qofku la iman karo qofka diinta isku adkeeyeen isagunbay soo ridanaysaa diintu way soo ridanaysaa sadidu baa rasuulku yii salawaatu ullahi wasalam macnaa ilzamu sadaad war toosnaan laazima sadaadku muxuu yahay min hayri ifraatin walaa tafriid baa sadaad la yidhahdaa waa toosnaan waa dhexdhexaad waa wasadiya inaan lagu xadgudbin lagana gaabin oo laga soo soko dhicin meesha laysugu talagalay guluwi anwaacdiisa haddaynu gallo guluwigu laba nooc ayuu qaybsamaa alguluw اlkuli اlictiqaadi iyo alguluw اljuزءi اlcamali guluwi kuli oo ictiqaadi ah oo macnaha wuxuu ku tacalluqayaa bikuliyaati الshariica wa bimasaa'il اictiqaad kuliyaadka guud arrimaha guud ee shareecadu ay leedahay iyo masaa'ilulctiqaad buu ku saabsan yahay ghuluwigaasi oo maxaa ka mid ah alwalaa walbara oo kale ayuu ku saabsan yahay oo sida maalan ghuluwu fi laima sida nimankan shiicadoo kale aad bay ugu talax tageen aimada oo eh, kuwan itna yidhaahdaan ilaa heer cismo gaadhsiiyeen oo khumayni oo kale risaalo qoray oo la yidhaahdo alxukuuma alislaamiya ama alwilaaya lfaqiih labada cinwaan bay ku soo wuxuu odhanayaa hadallaysa waxaa ka mid ah ina lia'immatina xaalaatun khaasa maca rabbihim eh, lam yablughaa malakun muqarab walaa nabiyun mursal hadalla caynkaas kale baa ku tiili a'imadeedu waxay leeyihin xaalad gaar bay rabbi la leeyihin fadhiyo gaara ah, oo khaas ah oan malaa'iga gaadhin oo ambiya gaadhin oo cid u dhowaatay aana jir marka nimankaas waxay ka dhigeen niman ay maaragtay ku xadgudbeen walahood iyo barahoodi say ugu xidhan yihiin ilaa xadduulihiay gaadhiyeen suufiyada nafteedu huluw iyo talaxtag aad u baatila bay ku sameeyeen aimada iyo dadka saalixiinta iyo caynka ilaa markaa de ay baryayaan oo istiqaafe likayrla ay samaynayaan oo waxaa kaaga filan kutubta dee soomaalidu ay haysata ee fuyuudaat rabbaaniya kitaabka la yidhahdo ma taqaanin fuyuudaat rabbaaniya yaa yaqaana maxaa la yidhaha muxuu caan ku yahay munaaqibka ahay alfiyuudaat rabaniya kitaabkaas waxay leeyihiin waxyaabaha cabdiqaadir eh, jilaani ba wuxuu leeyahay muriidkiisi tilmiidkiisi inaad maaragtay isku xidhayaa muriidii tamasak bi wa kun bi waahiqan liaxmiika fi dunya wa ywma alqiyaamati yani muriidkaygii iyo tilmiidkaygiiyow aniga uni qabso igu dhawo yaa jilaani yaa jilaani danahay ya iguna kalsoonow si aan kuu ilaaliyo maxaad intaraysaa haddaan ku qabsado oo magacaaga u yeedho liaxmiika fi dunya wa ywma alqiyaamati addunya akhira baa ku ilaalinaya uluwa noocaase dee suufiyada shirkiga ah waa shirki billahi wey taasi diinta lagaga baxay waa nooc quluwiga ka mid a suufiyadu ay leedahay fara badan maalan walaa walbaraaga noocaasa ka mida waxaa ka mid a baraa qaadashada takfiirka ay ka baraa qaadanayaan mujtamaca islaamiga ee mujtamaca caasiga ah oo macaasida dunuubta ka dhacayso in baraa laga qaata kaamil ah qofka muslimka ahi marnaba qof muslima kaa baraa qaadan karo dembi kastaa ku jiro macaasi kasta mar hadduu waxaa uun islaamnimada waxbaa loo ilaalinaya oo mu'minkii taqiga ahaa iyo mu'minkii caasiga ahaa midba wuxuu leeyahy wala gaara ayuu leeyahay midna welihiisu waa dhammaystiray midna welihiisu waa waxoogaaga tawxiidka iyo islaamnimadiisaas baad ku ilaalinaysaa lakin iyaga waxay aaminsan yihiin mujtamacanba dee waa gaaray leeyihin baraaqaadasho ay la imanayaan waa nooc ku saabsan yani huluwiga eh, ictiqaadiga ah oo waxay yidhahdeen quluwa ictiqaadiga ahi ee jaanibka masaa'il ictiqaad ku saabsani ka juziga isaga ka khatarsan waayo ka had yo goor keena khilaafka ama tafaruqa ama firaqdu meeshay ka dhalataa waa noocaankana oo imaamu shaatibi kitaabkiisa alictisaam markuu ka hadlayay qofku muxuu firqa ku noqonaya oo la odhanayaa fulaanun min alfirqa min alfiraq daalla waxaa ka mid a ah, wuxuu yidhi daalika ina hadihi alfiraqa inamaa tasiiru firaqan bikhilaafiha lilfirqati الnaajiyati fi macnan kuliyin fi اddiin wa qaacidatin min qawaacid الshariica لا في جزئي من الجزئيات إذ الجزئي أو الفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها تفرق شيعة وإنما ينشأ تفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية مجالد الله سبحانه الله بقول اعتصام ما يكون كاني وحليه هي وحي firqo firqooyinku waxay firqo ku noqdeen markay firqatu naajiya khilaafeen oo bimacnan kuliyin fi diin ku khilaafeen iyo qaacida min qawaacid sharci ku khilaafeen laakiin juzi maya waxay yidhahdaan juziyaad fara badan oo ururayde marka dambeeyo qudhowdu way isxoogaysanayaan waa dhici kartaa markaa inuu qudhiisu firqo noqdo laakiin asalka waxaa ah in uu qaacida kuliye ah ama maxaan ku dhahay macnan kulli oo masale caqiida oo ku baxo ayuu firqo ku noqonaya Eh, waxyaabahan eh, ka soo baxaya had iyo gooraale maalan huluwiga noocan oo ictiqaadiga ah dawaa'if ulghullaa oo dhan laba wasfibaa ka dhexeeya a'immadu markay khulaaseeyaan waxayn laba tilmaamood laba wasfi ayaa waxay ka dhexeeyaan dawaa'if ulghullaad ama kuwii qadiimka ha ahaadeen ama kuwii hadda joogaba ha ahaadeen oo labadaa wasfi waxaa laga qaadanayaa xadiidkii rasuulka salawaatu ullahi wasalamu aley fi saxi buhaari ku sugnaa min xadiis abi saciid alqudri ninkii rasuulku markuu qaybinayey xoolaha qaybinayey rasuulka ku soo booday ictiraaday ee yidhi icdil yaa rasuulallah cadaalad samee waa ninkii ugu horreeyey baa le khawaarij ama wax gaalaysiinkii ugu horreeyey bu ahaa kaas rasuulkaa tilmaamay uma adbara arajulu fasta'dana rajulu min alqawmi fii qatlihi ninkii baa jeestay oo markaasaa nin dadka ka mid oo saxaabadii ka mid a ayaa rasuulka idan weydiistay ninkan inuu qoorta ka gooyo qaar waxay dhahen khalid bin olid bu markaasaa wuxuu yidhi rasuulku iska daa فإن من ضئب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان بخاري baa wariyey kitaab istaabة المrtadiin والmucaanidiin baabu tarki qتl الkhwaariج buu keenay wuxuu leeyahay ninkaa tarankiisa waxaa ka iman doona qolo qur'aanka akhriyaysa laakiin qur'aanku aanu kalxamaa u dhaafaynin qowmkaas tilmaamaya in waxaa ka mida muslimiintay laayaan gaaladana ma taabtaan tilmaamahaasaa loo sheegay marka waxaa ka muuqanaysa laba wasfi oo qulaadu mar kastaba ay leeyihiin oo tilmaan rasuulku u sheegay ah tilmaanta koowaad maxay tahay cadamu fahmi alqur'aan waa niman dhaga xidhan oo muqafaliina ah. qur'anka way akhriyayaan laakiin fahmi maayaan meel u socdo qur'aanka fahmi maayaan waayo wuxuu leeyahy yaqra'uuna alqur'aan laa yujaawisu xanaajirahum maxay tahay macnaheedu way akhriyayaan laakiin kalxamaa u dhaafi maayo hoos u dhaadhici maayo ma fahmi may fahmin kuma duxin qur-aanku kaasi waa tilmaan waxaa sii caddeeyey weliba cabdillahi ibni cumaro inaana qur-aanka fahmin khawaarijta markuu ka hadlayay wuxuu yidhi inahum inطalaquu ilaa aayaatin naزlat fi اlkufaari fajacaluuha cala almu'miniin kuwii khawaarijtaa buu caynka ku yidhi aayaadkii gaalada ku soo degey ay muslimka dusha ka saareen buu yidhi ile mid kastoo hadda waxa gaalaysiinaya aayad buu jeebka ku wata maxaad doonaysa majlis ka fadhiya ninku halkan buu kala soo baxaya jeebka aayad qur'aan ta aayadaas kuu daliila lagu gaalaysiinaya kow lagaga siinaya marka waxa weeyaan saasuu leeyahay cabdillahi xadiidkan bukhaari isagoo tacliiqa wariyey inay fahm la'aan qur'aanka aanay fahamsaneen waa sifada ka dhaxaysa oo fahm la'aantooda waxaa ka mid a ah in mararka qaarkood wixii mutashaabiha inay raacraacayeen sida khawaarijtoo maalintii taxkiimka muslimiintii dhibkii dhex maray la dhex galo ragga loo saaro kala xukuma la yidhi ay soo boodeen de waa niman fahamka ku qalloocdeen in ilxukmu ila lilah bay la soo taagna in ilxukmu ila lilah waman lam yaxkum bima anzla allahu fa ulaika hum lkaafiruun soo ma aragti waa saxda kaas waa aayad qur'aan xukunka ilah baa iskale keliya qofna ilahay kitabkiisa xukuma waa gaal fa ulaika hum lkaafiruun baa ilahay leeyahy sax lakin xagay u socotaade iyagu marka waxay rabeen inay yidhahdaan waxa weeye hebel iyo hebeloo layaha ummadda dhex gal waa diinka baxa rag baaba loo dhibay kitaabka ina xukumaan inay xukumaan waa tucali ku lahaa maquuladii mashhuurka ahayd waa kelimatu xaqin uriida bihaa baatilun waa eray xaq ah waa nas qur'aana ah. lakiin maxaa looga jeedaa dee waa la gacan bidixiyay meel kala loo wadaa meel kala lala aaday saas darteed baa wuxu ley ibnu xajar fatxubaariga wa kaana awalu kalimatin kharajuu biha qawlahum laa xukma ila lilah intazacuuha min alqur'aan wa xamaluuha calaa hayri maxmaliha eragay ku baxeen horey kaasuha khuruuj markay dee ka baxeen khawaarij ay noqdeen islam dhex baxeen ereygaasuha ay yidhaahdeen laa xukma illa lilah in alxukmu illa lilah qur-aankay kasoo kala qaateen laakiin meel aan meesheedii bay ku xambaareen taas waa waa waa tilmaanta koowaad oo dadka had iyo gooraale ulaada ay leeyihiin <coughs> tilmaanta labaad waxa weeye altakfiiru waistixlaalu dimaa gaalaysiin iyo banaysasho dhiigga muslimiinta la banaysto xadiidka nabisa ku tusaalaynaya yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawthaan waxay laynayaan dadka muslimiinta ah waxayna ka tegayaan maxay ahl awthaan mushrikiintina way ka tegayan layn maayaan hadda kuwan takfiirkaas baad arage takfirku waa nocnoc badan yahay mogti kuwan takfiirka iyagu dan dadkaba kala reebin weligaa muslimku bay daba taagan yihin gaalo ka hadli maayaan kuwan muslimiin muslimiintu bay daba taagan yihin oo hadday naf hayaan waxba inagama reebeenba muslimiintu bay daba taagan karaan waa gaalkan waa gaal shacabku waxaas ku baxay maantuna kitaab yar bay kula daba taagan yihin qoraal yar iyo radin gaaladaas ka hadli maayaan soo qaadi maayaan adig kugu wajahayn waxaa marka uu leeyahay sheikhul islam ibnu taymiya isagoo masalada sugaya alfarqu thani fi lkhawaarij wa ahlbidac أنهم يكفرون بالذنب أنهم يكفرون بالذنب والسيئات ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأن دار الإسلام دار كفر ودارهم هي دار الإيمان وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتصب إلى الحديث والفقه ومتكلميهم فتاوى مجلد سقال الطبنات صفحة صحيح التضباط مكاهضة وعليه خوارجت وحيابي قريها كلا كد وانتهي inay dembiga wax ku gaalaysiinayaan iyo macaasida arrintaana ay ka dharayso gaalaysiin dadkii dunuub lagu gaalaysiiyo dhiigooda lagu balaysiiyo xoolahooda arrintaasna waxaa la qaba bu yihi jumhuur raafidana caynkaasay qabaan ogow daa'ifo kasta oo ahlu bidcaahi takfiirinta way qabtaa ee khawaarij oo kaliya un hamoodina qolo kastaa wixii ka soo horjeeda way gaalaysiinaysa in badan baa marka hore kuu sheeganaysa inay toosan yihiin laakiin dadka kale u arkaya inay yara yihiin ama mubtadico ama gaalo mar hadduu qofku leexdo waa wax cadil laga helo waxaa jira ahlusunna waljamaca dadkaasumaa yaqaana sheega maa lahum iyo wamaa calayhim inta kale waa wey dad kalun bay jafayaan marka waxa weeyaan banaysashada dhiigga muslimka la banaysto oo la gaalaysiiyo waa wasfiga labaad iyo tilmaanta labaad ay ku midaysan yihiin oo ninkii la odhan jiray ibnmuljim markuu dilay cali bn abi aalib dee rag baa ammaanay oo ka dhigay ninkaas mujaahid ah ninkii loodhan jeeda cimraan ibn xitaan asadusi oo min rijaal bukhaari ka mid ah markuu ammaanayey ninkaas wuxuu le yaa darbata min taqiyin ma araada biha ila liyabluga min di lcarshi ridwaana inii laadkuruhu yawman faaxsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana ninkii waa amaanin kar kudhacdigi waa amaanay waa khayr beelaysna aan baraka lahayn ammaanbu wuxuu leeyahy dee gaan kuma go'do kale wey gacani kuma go'do gacantaa fiican ee maaragtay ilahay loogu dhawaanayo ee raganimada ninkaa taqiga ka soo baxday rag badan ba u jawaabay isagana waa la radiyey marka waxa weeyaan noocaasi takfiirinta iyo banaystada dhiigga muslimka la banaysto waa tilmaanay iska leeyihiin dadka qullaadda ah nooca labaad ee huluwiga alghuluw aljuzi alcamali oo isaguna ku tacalluqaya juziyaadka diinta qaybaha diinta wax ka mid a ah, gaar ahaan xagga maaragtay acmaasha iyo waxyaabaha camaliga ah ama qowl ha u dhacdo ama ficil jawaarixda laga sameeya ha ahaatee iyana dee waa nooca labaad oo haddii ay ictiqaad la socdana iyada qudheedu waxay u guuraysaa tii horey ku darmaysaa haddaan ictiqaad la soconna waa la odhan karaa markaa tii horey ka yardhowda oo rasuulka salawatu llahi wasalam aleh waqtigiisiiba way dhacday arrintaana waa kii cilaajiyey oo daweeyey khata'a nimankaa saxaabada ka dhacay oo waa tii saddex ay u yimaadeen guryihii rasuulka yimaadeen yasaluunahu can cibaadatihi iyagoo su'aalaya cibaadadiisa falamaa uhbiruu kaanahum taqaaluuha markii loo warraba rasulku suu ilaahaysta yaraysteen maalintii oo rasulku xama qabta weyne somaart waa yartay bay yidhahdeen fa qaaluu ayna naxnu min nabiyas xaggee inagu rasulka ka joognaa rasulku wuxuu si aanu saa hawsha u badin isagaa dee waxa weeye qad gafar allahu lahu maa taqadama min dambi wamaa ta'ahar dambigiisi kii horey kadib waa la dhaafay halkaasaa nimankii tashadeenoo niman meel buu ku dhufto mid wuxuu yidhi amaa ana fa usalli leyla kullah anuu habeenkii o dhan waa taagnaanaya wa qaala aakharu amaa ana fa asuumu dahra walaa uftir sanadkoo dhan baa mansoomaya oo afuri maayo kii kalena wuxuu yidhi ana actazilu cala annisaa falaa atasawaju abada dumarka waa iskaga tegaya weligana guursan maayo rasuulka warkii baa loo sheego aad buu arrintaa rasuulka u xumaaday isagoo guluwiga noocaasa saxaya wuxuu ihi inii la akhshaakum lilah wa atqaakum lah walaakinii asuumu wa uftir wa usallii wa arqud waatazawaju الnisaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii bukhaari baa xadiiskaa weriye anaa idinku cabsi badan alle subxaanaه wa tacaala oo idinku taqwo badan waan soomaa waan afuraa waan tukadaa waan seexdaa qofkii waan guursaa dumarka faman raqib can sunati qofkii sunahayga naca ee ka jeesta igama mid aha u rasulku yii salawaatu ullahi wasalaamu alayh waxaa ka mid a ah quluwga dhacay camaliga waktigii rasuulka xadiidka anas bin malik oo rasuulku salawaatu ullahi wasalam aley masaajidku soo galay faidaa xablun mamduudun bayna saariyatayn mise xadhig baa wuxuu jiidan yahay laba kaabadood dhexdood faqaala maa hada alxablu war xadhiggaasi muxuu yahay qaaluu haadaa xablun lizaynab zaynab ayaa xadhiggan lahoo fa idaa fatara tacallaqat bihi markaysay u taagan tahay markay ku daasho ay xadhigga qabsataa cibaadada fa qaala nabiyu sala la alay sl laa maya arrintu saa maaha bu rasulku yihi xulluuhu liyusalli axadukum nashaadahu faidaa fatara falyarqud hala furura xadhigga mesha laga tuura bu ka furura xadhigga meesha midkiin haddii uu nashaad hayaana ha tukado marku daama iska seexdo waa ka hadyiga rasulka salawatullahi wasalam gulugii markaa rasuulku waa saxay waana diiday waana guluwi camaliga guluwani taarikh buu leeyahayo waxaynu ognahay sideedaba rususha ilaahay soo diray oo caalamka ummadaha soo diray mar kasta oo rasuul la soo diro dadku saddex noocun bay ahaayeen mutamasikun bilxaqi mustaqiim mid xaqa haysta oo ku toosan oo aan ka leexanayn mufaritun zaa'iqun mudayicun lixuduud illaah mid gabood faray oo xuduudiiy diintii o dhan dayaco fara kala baxay haalin tajaawaza xuduud allah mid ku xadgudba ku talaxtegay oo xadkii loogu talagay dhaafiyey saddexdaasu mayta ku qaybsamayeen istijaabada dadkii la imanayey ee aqbalay maxaan ku dhahay rusushu waxay la yimaadeen mar kastaba way jireen walidaalika dee ee reer bani israiil waynu arkaynay hadda aayaadkaynu akhriyaynay yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq waa rusushii loo soo diray baa saa ula hadlaysa o laleeyahay quligaa samaynina oo markan qoladan joogta ee nebiga waqtigiisii joogta waxa weeyaan kuwii hore unbay daba socdaan kuwii hore daba socdaan rasuulka salawaat ullahi wasalaamu aleyh waktigiisi bay arrintani bilaabatay qulugani taarikhaan haddii la eego mar haddii rasuul kastoo la soo diro dadka saa u qaybsamayeen waa la helaya markaa dad tacadiga samaynaya oo ninkii rasuulku tilmaamayay ina min didi haada qawman yaqra'uuna alqur'aan dee waqtigiisi wuu joogaa ninkaas ee rasuulka salawatullahi waslam farta ku fiiqaya ee cadaalad maad samayn zamankii saxaabadda bay dhacdayoo markii muslimiinta ay dhibku dhex yimi ee waqtigii fitanta cali bin abi taalib iyo mucaawiya dhex martay ee qoladii taxkiimka saxaabadii la diray arrinta loo saaray markaaba laba firqoo waaweyn baa soo baxay oo niman khawaarij la yidhaahdo iyo niman rawaafid la yidhaahdo oo ninba dhinac buu markaa u socdayoo jaalibka alwalaa walbaraa ayaa khawaarijna baraha xaggiisa ku talax tagtay oo waxay saxaabadii oo dhan bay ka beri noqdeen oo cali bin abi talib ka mid yahay oo shiicaduna waxay sameeyeen walaagii bay ku tarax tageenoo bay waxay ka dhigeen ilaa heer ay gaarsiiyeen khawaarijtu marka waxay ahaayeen markaaba dawaa kuwaa taagan oo mid baa wuxuu lahaa markii uu arrimaha ka hadlay gabay gabaybu ka tiriyadoo wuxuu idhi abraw il allahi min camrin wa shiicatihi wa min caliyin wa min asxaaba sifiina wa min mucaawiyata ataaqi wa shiicatihi laa baaraka allahu fi lqawmi lmalaaciina walciyaadu billah halkaas ku hadlaya asxaabadii maagayad beri baan ka bu ilahay baan uga beri noqonaya camr ibnu caas iyo raggii la socday iyo cali iyo asxaabtiiyo qoladii sifiin waan ka beryahay buuli iyo mucaawiya taaqiqiha buuli shiicadiisa waxaas ku hadlay marka xilligaaba waxa weeyaan hadalkaasay wadeen oo niman dee maaragtay ku talax tegayo ghuluw weyn samaynayo oo saxaabadii ka baraa qaadanaya bay ahaayeen saasunbay ku socotay firaaqdu markaa saasay ku bilaabatay murjia iyo kayrkood iyo qadariya iyo muctasilada siyaabahaasay ku yimaadeen haddaynu wax ka taabanno madaahir alghuluw siyaabaha ghuluwa hadda u jiro oo waktigeenan xaadirka ah meelo badan buu ghuluw iska galaa oo maalan waxaa dhici karta mafhuumu ljamaaca ghuluw waa galaa oo axaadiid badan baa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh amrayaa in jamaacada la laazimo qolyaha markaa waxay u qaateen jamaacadood inay tahay ta loo jeedo sida takfiirkao kale oo yidhaahdeen jamaacadu waa masdarulxaq xaq waa mesha kasoo iftiimaya walkaa oo jamaacadu waa camalka jamaaciga ahi oo daday jamaaco isugu yimaadaan ilaahay dartii waa un nooc wasiilo ah oo tacaawun ah oo khayr la isu kaashado ee maaha wax maxaan ku dibba ku ron yahay ee wax ka dhalanayaan oo la taqdiisayo oo haddiiba ah maaragtay eh, la weyneeyo wax laga diray axkaam laga diraya maaha waa nooc tacaawun oo ilaahay diinkiis loogu tacawunayo lakin matalan takfiirka oo kale waxay u haystaa inay yihiin jamaacada xaqa ah ee diintu sheegtay oo nin ka baxaana waa murtad oo diintu ka baxo waa gaaloob halkaa quluwi baa galaa waxaa quluwi galayaa fi qaa'id aljamaaca oo jamaacada marka qaarkood ninka madaxda u ah ayaa quluw iyo talax tag iyo axkaam loo samaynayaa aan lababa khilaafi karaynin waxay sheegeen kuwa takfiirka hadda meel layihahdo qarna ayay hadda maogta ay degan yihiinoo daarulhijray ku magacaabeen daarulhijra mid fadhiyooo meesha hor fadhiyo oo sheekh u ah korba uma eegi karaan barwe saas u forsanaya indhaha bay ma ku eegi karaan yani say u taqdiisinayaan waa nooc ta'alluha ayaa ku jira weynaynta ay weynaynayaan iyo ma hadla mar hadduu isagu joogo isagunba ajilaa dubo isagunba hadlo oo kuwa kale afka waxaad moodaa in afka laga xidhay mar hadduu isagu joogo cid ma hadli karto oo waxa noocaas u kala ah wa iska geli kara meelo badan noocaas waxaa ka mid ah takfir bilmacsiya macsida wax lagu gaalaysiya baqulugu galaa waxaa ka mid ah takfiru lxaakim bigayri maa anzala allah biilaaq in xaakimka eh, aan sharciga ilahi wax ku xukumayn ilaaq loo gaalaysiyo oo la yidhaahdo waxba aan shuruud iyo dawaabidii sharciga loo egin oo alxukmu bigayri maa anzala allah marna wuxuu noqdaa kufri khuruuj can milla ah marna wuxuu noqdaa kufri duuna kufri marka ahlusunnu tafsiil bay gelinayaan laakiin in ilaaq loo qaato aan waxba la kala reebin ulugay ka mid tahay aan harciga ahayn waxaa ka mid ah takfiirku waxyaaba ay samaynayaanoo eh, dadkan eh, bulshaweynta ay leeyihiin iyana waxay ku raaceen ummaddii oan kitabka ilah wax ku xukumay bay ku raaceen iyana waa gaaloobeen waxa wey waa nooc quluga ka mid ah waxaa ka mid a ah takfiiru mucayan qofka mucayankaoo la gaalaysiiyo iyadoon dawaabidii shareecadu udhigtay loo eegaynin qofkaan waxaan ka dhacay eh, shuruuddii ma jirtaa mawaanicii meesha ma ka maqan tahay masaa'ilku de hadda wa iska duulmarayn lakiin mid walba gaarkeeda baxsi uga baahan oo takfiir mucayan axkaam buu leeyahay taa iyadoon la eegayn dawaabidii sharciga ay lahayd waa gaalun hebel la yidhaahdo waa mashaakilka taagan iyo waxay ka mid tahay quluga taagan hadda waxaa ka mid a ah inay xukumayaan mararka qaarkood takfiirku bilaadulmuslimiin oo dhan ba inay u haystaan daaru kufr wa daaru ridda caalamka dhan ba wax daar islamiya ma jira kule waa daaru kufr ilaa meesheea tulooyinkeea joogaan marka qaarkood daaru jira waxaas ku hadla madeen waxaa ka mid a ah quluwiga ikhtiyaalaadka dad badan ay sameeyeen marka qaarkood dad muslimiin ah oo macsuumiin ah dhiiggooda aanu bannaanayn lagu banaysto qofkii uu isagu isaga wato fatwadiina wato fatwadii jeebkay ku jirtaa oo isagaa sita xukunkii isagaa fulinaya maaratay falkii isagaa fulinaya isagaa qaadiya isagaa xaakima isagaa mushaahida isagaa maxaan murduciya isagaa dibba ku rooyahay munafid ah isagaa maarata ninkii munafidka xabadda ridayey ah hawsha waa dhamaystay waa qadaayaadka khatarta ah ee ulugu ku jiro ee u baahan dadku inay aad u daraaseeyaan oo laska hubiyo waxaa ka mid ah waxyaabaha uluga taxriim tacliim wa dacwati elumiya oo ay qabto takfiirku tacliimta la baranayo o dhan way diidan yihiin oo waxay leeyihin madaaristan iyo waxaan waa tacliim jaahiliya oo ummiyada ku baaqayaan iyagoo aynu wax ka sheegi doonno siyaabay u daliisheen ummiyadu inay tahayba sharci ay keeni meela qaarkood huluwga hijrada oo mujtamacaadka in laga hijiroodo meel gaara loo baxo huluway ka mid tahy way iska fara badan tahy aduu madaahibta tusaalayaad ban ka so qaadan asbaabaha huluwiga keenaya maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah aljahlu baa ka mid ah asbaabaha huluwiga keena jahl qofku kitaabka ilahi uu jaahil ka yahay sunnihii rasuulka uu jaahil ka yahay manhaju salafuu jaahilka yahay maqaasidu shariica uu jaahilka yahay sunanu rabbaaniya sunanta kawniga ah ee sunanu tagyiir ee ilahay uun ka dhig uu jaahilka yahay aljahlu bilua alcarabiya uu jaahilka yahy waxyaa fara badan uu jaahilka yahy waxaynu ka tataaban doonaaye baa ka mida asbaab alghuluw huluwa wax keena alicraadu can alculamaa culimadoo laga jeesto waan la dhegaysan oo waxa doontaba wadaadow sheeg aniga waxaa siima qurqursanaa haddii waafaqo waxaad sheegteena ahlan ahlan wasahlan haddii kana odagala tag culimada oo laga jeesto iyo ahlucilmiga waxyaabaha quluwa keena wey cadamljamci bayna aladilla iyagoo adiladii kala goganaya qaarna waa deliishanayaan qaarna xagga u turamase waana garanayn daliilka ka hor imanaya ama haddii wax tacaarudaan baana kala guri karaynin ee adiladaan la jamcin aqoonin baa ka mid a ah waxyabaha quluwa keena ijtihaad min hayri ahlihi dadaan ehel u ahayn oo iska ijtihaadaya oo fataawo soo saaraya baa ka mid ah yani quluga cadamu taqdiir duruuf annaas wa acdaarihim dadkuaan duruuftooda la eegin iyo cudurdaar sharci mawlayn mise ma laha marka xukun lagu ridayo oo aan la qiimaynin ba waxay ka mid tahay asbaabta quluga asbaab ijtimaaciya ka mid ah hiyaabu sharci illaahi can alxukmi fii kaiirin min buldan muslimiin shareecadii islaamka oo haayib ah oo aan caalamka la isku xukumayn oo meelo badan dadkii muslimiinta kitaabka ay tuureen qulugay keenaysa oo ninkii markuu kitaabkii akriyo wadcigana eego waa soo baxaysa ummaddani khayrbesho baraka male waa in markaa xukun lagu ridaa maqnaanshaha kitabku mesha ka maqan wa asbaab keeni karta quluga waxaa ka mid ah alfasaad alcaqadi ictiqaadka xun ayaa asbaabta quluga ka mid ah tarku lamri bilmacruuf annahyi can lmunkar haddii laga fadhiisto khayrka dadka loo sheego xumaho laga reebo waxaa soo baxaysa daaifa quleedaa soo baxaysa oo haddaan hawshii la qabanin weli bay keeni karta arrimahaas alcuf watacdiib nimanka dhaalimiinta mujrimiinta caalamka xukuma meelaha qaarkood oo ama gaalo dheh ama kuwa muslimiinba oo dawaaqiidaba ha ahaadeen dadka intay eh, ahlukhayrka qabtaan jeelasha ku tacadiba ku ciqaaba cunfiga noocaasi waa min asbaab alghuluw waxyaabaa guluwiga keena ka mid ta khiyaabu dawr alculamaa culimada dawrkooda meesha ka maqan oo bayaanka xaqay dadka u sheegaan oo waadixiyaan oo muxaadaraadka iyo nadawaadka iyo liqaa'aadka iyo munaaqashaadka ay sameeyaan oo meesha ka maqnaata asbaabaha guluwiga keena weeyaan oo waxaa ka mid a ah intishaaru alcalmaaniya fii kaiiri min almujtamacaat alislaamiya cilmaaniyadoo faafaysa oo kuwa maxaan ku dhahdaa gaaladu soo tababartay oo afkii ku hadlaya oo umadii maarata la socda laakiin qalbigiisu meel kale la socdo mabaadi'da u wato xambaarsan uu faafinayo waa asbaabaha quluga keenaya alta'aamur cala addiin alislaami caalamiyan mu'aamarada socota ee islaamka lagu hayo ee aad u xooga badan oo xagga fikriga iyo xagga hubka marka arrintaa la eego dad badan baa waxay ku bixinaysaa hulwi inuu yimaado way fara badan yahay asbaabaha huluwiga keenaya haddaynu jahliga kitaabka u nimaadno maalan kitaabka ilaahay soo dejiyo qur'aanka ahi waa kitaabu hidaayatin libashar waa kitaab ilaahay ugu talagalay ummadda in lagu hanuuniyo faima yaatiyanakum minii hudan faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa waa ka alla yidhi subxana wa tacala ibnu cabaas wuxuu leeyahay tadamana allahu liman qara'a alqur'aana waاtabaca maa fiihi an laa yadila fi اdunya walaa yashqa fi اlaakhira ilaahay wuxuu u damaano qaaday qofka qur'aanka akhriya oo qur'aanka waxa ku sugan ee axkaama raaca inaanu adduunkana ku lumin aakhirana aanu shaqiyoobin baa ilahay u ballan qaaday ilahay wuxuu amray kitaabka in la raaca ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliilan maa tadakaruun qur'aanka marka raacidiisu in la fahmaa loo baahanaya oo tafaasiir tafsiirka la barto oo tafsiirka ma'huurka ah oo qur-aanka qur-aan lagu fasiro qur-aankaoo sunnaha lagu fasiro oo rasuulku waa fasiray ayaad qur-aanka wa fasiray wa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun oo markay akhriyeen aladiina aamanuu walam eh, yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun <coughs> way ku adkaatay aayaddaas qofkaan iimaankiisa dulmi ku dhehayn waakiya rasuulku wuu macneeyo maaha saa u fahamteen saxaabadu saxaya maydinaan akriin markii ilaahay luqmaan ka hadlayey muxuu yidhi qawlkiisii yaa bunay laa tushrik biاllah ina ashirka la dulmun cadiim markaa dulmigaan la sheegaya waa shirki markaasay nafiseen yidhahan la leehay hadda ila qofkaasa dulmi intaa waa ku dhacaya haddaba kan waa shirki markaa ka waa ka nabad galla oo tafsiirka oo lagu fasiro aqwaal saxaaba in siyaabaha qofku u ilaashadaa la doonaya oo tafaasiirta waxaa ka buuxsa ibnu kaiir iyo ibnu jarir atabari iyo aayadda saxaabadu maxay ka yidhaahdeen baa ku badan halkaa inaad eegeegato raacda lagaa doonaya waayo macrifada luqada carabiga ayagaa kaa badiya waqaacidii qur-aanku soo degey iyo markuu soo degey iyo qaabku aha iyo awdaacdii isagaa kaa yaqaan saxaabigu waa kii cabdillahi bn mascuud lahaa wallahi aladii laa ilaaha hayru maa unzilat suuratu min kitaab illah ilaa ana aclamu ayna naزlat wlaa unzilat aayat min kitaab الlah ila ana aclamu fi man naزlat wlaw aclamu axada aclamu minii bkitaab الlahi tablughu اlbilu larakibtu ilayh buhaari baa xadiikaa warinay abdillahi mascuud wuxuu leeyahay intuu dhaartay suurad kitaabka ku jirtay soo degtay ma jirto ilaa waxaan aqaanaa xaggay ku soo degtay aayad kasta yay ku soo degtay cidi dhaanta haddaan garanayana waa gaadi baan kaxaysan laha bui gaadi intaan awrta eh, eh, rakuubkayga kaxaysto ayaan qaban lahaa bu leya abdillahi mascuud radi allahu canhu ragga saas u fasiray qur-aanka talaamiidii iyo ardaydiisii tafaasiirtoodii baa lahayo taabiciintii marka waxaa la rabaa macnahaas haddii qofku ka weecdo tafsiir kale oo tafsiir ibtidaacu ku dhacaya khawaarijtu markaa rasuulku wuxuu ku tilmaamay inaanay qur-aanka fahmaynin walidalika baa mustafa shukri mustafa shukri mustafa ayaa yaqaana man yarif shukr mustafa man minkum man minkum walaa axad waxba inaan la socon ma hadda muqanaysa inaan la socon maaratay firaqda iyo adduunka wax ka jiray haya sax wey takfiirka casriga ninka asaasi wey shukri mustafa masri bu ahaa jeelashii masr markii waktigii zamanka ikhwaanka la xidhay jamaal abdinaadir zamankiisii waa ninkii soo baxa adigu afkaarta tan lahaa takfiirka cusub marka ninkaas wuxuu leeyahay tacliintan wax la baranaya waxbarashadan caadiga iyo qoraalka iyo waxani ma banaana oo dadku wuxuu u dhawaaqay umiye wax la yidhahdo dadku inay noqdaan qofaan waxna qorin waxna akhrin inaan wax la qorin qoraalka xaggiisa waxaad la yaabaysa de markaasu wuxuu daliishanaya huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim markaasaa wuxuu yidhi ina hadihi lummata alumiyata laysat ummiyatan faxas man bucia fiihim rasuulu llahi fii awal amr walaakin aakhariina minhum lamaa yalxaqu bihim alcazizu xakiim yani maaha kuwii loo soo diray oo keliya aayadan dambe aakharina minhum lamaa yalxaquyana way soo gelaysaa macnaha oo wuxuu ujeedaa uu leeyahay kuwaa kalena ummiyiin inay noqdaan iyana ummiyiin bay ahaan kuwii loo soo diray kale wax noocaasa bu wadaa laakiin mabuu fahminba aayadda haddaad ayadda fahmiso dhibaato maaha alummiya aayaddan waxaa looga jeedaa waa ummada aan kitaab loo soo dejin kitaab loo soo dejin waqul liladiina uutu lkitaaba wlummiyiina aaslamtum uutulkitaab iyo wlummiyiina la yidhi marka cadfiguna mughaayaru keena ahlu kitaab qola kitaab la siiy ummiyiin kuwaan kitaab la siin ibn cabbaas markuu fasiraya muxuu leeyahy alummiyuuna alcarab kulluhum man kataba waman lam yaktub liannahum lam yakunuu ahla kitaabin carab o dhan baa ummiyiina ama wax qoro ama yaanu wax qorina sababtu maxay tahay dee kitaabka looma soo dejin ibnu jarir dabr markuu fasiraya wuxuu le walumiyiina aladiina laa kitaaba lahum min mushrik alcarab ayaa loo jaawulay waa kuwaas aayaddan kalena misu wada maba ahee waa kii rasuulku fasiroo yidhi manhum yaa rasuulle waa akhriintaa waa kuweye markaasaa wuxuu yihi wafiina salmaan baana dhex joogay buu saxaabigii leeyahay wadaca yadahu calaa salmaan waqaala low kaana aliimaanu cinda suraya lanaalahu rijaalu min haaulaa salmaan iyo raggiis meesha aayaddu meesha ku cadfantahayna mabaha meesha uwado baxsigeeda idinkaa kitaabada tafsirka u noqon doona marka waxa wey waa faham qaloocan soo mahade aayadii buu meel kale u leexshay oo wuxuu kaloo lowsan yahay imise axaadiid baa rasuulka ka sugan oo rasuulku ku xadfinayo waxbarashada iyo waxaqrinta iyo qoraalka oo zayd binu thaabit wuxuu leeyahay wuxuu rasuulkii amray inaan kitaa qoraalka cibriyada yahuudda barto xataa katabtu lilnabiyi kutubahu qoraaladii rasuulka waan u qoriyey bu rasuulka ummiyadu rasuulku inaanu waxba akrin waxna qorin isaga mucjizay u ahayd xaggiisa laakiin cidda kale ammaanu maaha ee waa ceeb markaasaa wuxuu yidhi wa qra'tuu kutubahum idaa katabu ilay yahuuddu markay wax u soo qortana waan u akhrin jiray rasuulka salawatu ullahi wasalaamu alayh wuxuu raba inuu qorana waa i yeedhin jire anaa qori jiro fartii cibrigahayduu bartay ninka layihahdo zayd bnu thaabit raggii kutaabta way fara badnay qaarkood ilaa labayo afartan bayba gaadhsiiyaan kutaabtii waxyiga waxaa ka mid ah maalan takfiirku guluwi ay samaynayeen marka ay jamaacadooda ciddii ka baxda inay gaal tahay ay daliishanayaan maxay soo qaadanayan man faaraqa aljamaaca qiida shibren fa maata maata miitatan jaahiliya markaa jamacadu waxay leeyiin waa jamaacadayada waxa ka olema de wa iskade gaale inta anaguma muslima saas ku leeyiin waa faham daro jahli baa meesha sababta keenay waayo may fahmin jamaaca maxaa looga jeeda saas saxeexana lafdigaa jamaaca axaadiidta ku soo aroortay dhammaantood laba uma mid noqonaya in looga jeedo bimacna almanhaj waariiqa manhajka iyo wadada xaqa in looga jeedo oo rasuulku salawatu llahi wasalam aleh wuxuu laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah waanii rasuulu llah ila biixdaa athayib zani wاnnafsu biاnnafsi wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca markaas muxuu diintu ka baxay soo waa manhajkii diinti wa ana eh, siraati mustaqiim fattabicuuh waa manhajkii waxaa la macnaa xadiidkii kale alaa man qablakum min ahlkitaab iftaraquu calaa intayn sabciina milla waina hadihi lmilla sataftariqu calaa alaain wsabciin intaani wsabcuuna fi nnaar wawaaxidatun fi ljanna wahiya aljamaaca wahiya aljamaaca waa tidi waa jamaaca ah, kitaabka sunnaha ku socota dariiqa saxaabada ku socota ayaa loo jeeda abu shaama wuxuu leeyahy kitabkiisa alxawaadis walbidac xayu jaaa almru بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا wuxuu meel kastoo amarka jamaacada hala laazimo aad ku aragto waxaa looga jeedaa xaq oo la qabsado iyo raacidda la raaco qofka xaqa qabsanaya haba yaraada inta haysataa inta ka leexsana ha badnaatabe kaas waa nooc jamaacada macnaha labaad ee leedahay waxa weeyaan ummaddii baa loo jeedaa oo marka ay imaamkeeda madaxweynaheed iyo ummaddii ay soo socdaa ay meel maraan jamaaca la isku yidhahdaa وتانا waxaa u daliilay xadiidkan man faaraqa aljamaaca shibran famaata maata biitatan jaahiliya waa ninka jamacada islamka dhex baxay oo faaraqiyey waxaa kaloo u daliilay xadiidkii xudayfa talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum taasay noqonaysa madaxweynaheed iyo ummaddii isku xidhan waxaa soo gelaya xadiidka man ataakum وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه في صحيح مسلم idinkoo midaysanoo hal nin ku urursan oo nin madaxa leh haddii midkaa raba inuu yahay aniga hallay madaxweyne gaaraan halkan jeex la go'o hala dira ka ah waxaa loo jeeda marka imaamka iyo ummadda isku duwan baa jamaaca meesha u wadda takfiir maaha marka warkaasi war khaldan wey waxaa ka mid a ah jahligu meeshuu ka haysto dadka badan ee hulaada ah aljahlu bimanhaji salaf manhajkii saxaabada iyo salafkii baanay garanayn oo qofku haddaanu daraaso ku samayn usuusha iyo qawaacida ahlusunna waljamaaca wuu lumayaa waa ki imam axmed lahaa usul suna cindana atamasuku bima kana calayhim asxaabu rasuuli lahi sal l slam yani waxa weye usuushayadu inaan qabsanno weeye diin ahaan meelihii saxaabadu ay haysteen oo saxaabadu dee waa raggii la caasee rasuulka waa ardaydii rasuulka cabdillahi mascuud wuxuu lahaa man kana mutaasiyan minkum man kana minkum mutaasiyan falyataasa biasxaabi rasuuli اllah fainahum kanuu abara hadihi اlummati quluba وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه هذا دير أي كهضي أو ليهي نينكي ربا إنو عد كدايدو ها كدايدو أصحابتي رسولك وهي أصحابتي رسولك إيغا أمد أو قلبي ونكسن إيغا يأو علمي بدنا إيغا يأو تكلف كوية استكلفة ومارت وحسكرها لا تشمي أهين إيغا وهنو سنادتك qowm ilahay u doortay bay ahaabad rasuulka salawatu llahi wasalam suxbadiisa ilahay u doortay marka waxa weeyaan saxaabada manhajkooda in la raaco fahamka la fahmi waaya huli buu keenaya aad buu ammaanay ninka la yidhaahdo ibnulqayimna risaaladiisii yarayd ee miimiyada ahayd ulaa'ika atbaacu nabiyi wa xisbuhu walowlaahumu ma kaana fi lardi muslimuun waay ku bilaabanaya kuwaas waa atbaacdii rasuulka iyo xisbigiisa saxaabadu tilmaamaya oo haddaan iyagu jirin lamaba helenba islam islamka yaa uma degaalsiiya caalamka saxaabadii rasulkaa faafisa marka dariiqooda in la daraaseeyo oo kutubtii salafka la akhriyo waa muhim saas darteed baa markay gaalnimo macsi wax ku gaalaysiinayaan usuushii ahlu sunnahaanay dee garanayn oo waa kii imaamu taxawi lahaa walaa nukafiru axada min ahli qibla bidanbin maa lam yastaxillah walaa naqulu laa yaduru maca aliimaani danbun liman camilah yani ahlu qibla dembi ku gaalaysiin mayno haddaanu xalaashan usuul ahlu sunna caynka qofku dembiga haddaanu xalaashan dembi ku gaaloobi maayo sida murji'adan odhan mayno yani waxa weeyaan iimaanka la jirkiisa dembi waxba yeeli maayo qofku hadduu dembi sameeyo dembi kastaba iska walaaqo waxaa doonta samee iimaankaagu marna isdhihi maayo iimaanuka ka iimaani jibriil wa ka iimaani abi bakrin wa cumar waxaas aaminsayiin murji'aday kuwa inkaar qabayana waa nooc kale marka haddaanu qofka fahansanayn manhajka sax ah meel buu u fadkudinaya meel kabu baxaya ama ila alifraad o ima ila atafriid waayahay waxaa ka jahliga laga jaahil yahay birutabi almasaalixi walmafaasid masaalixda iyo mafaasidda qofku hadduu ka jaahil noqdo huluwi baa imanaya oo diinta oo dhan waxaa asal u ah maqaasida shareecada in la ilaaliyo oo wuxuu leeyahay ciz bn cabdisalaam almru biktisaabi اlmasaalixi wa asbaabiha wzajru wuxuu yihi mucdamu maqaasid اlqur'aan maqaasida qur'aanka mucdamkeedu waxa weeye almru biktisaabi اlmasaalixi asbaabiha wzajru can iktisaabi lmafaasidi waasbaabiha qawaacid waanaa ba ku sheegay waa farid laysfaray masaalixda in la kasbo iyo asbaabteeda iyo reebid layska reebay mafaasid in la kasbo iyo asbaabteeda qur-aanka dhan maqaasidu saasay ku socotaa buu ihi oo shareecadu waxay u taagan tahay masaalixda dadka in la soo jiido bani aadamka maa maslaxadiisa laga talinaya oo diintu ka talinaysa oo wixii xumaana baa laga foynaya saas darteed ba waxay leeyihin haddii mararka qaarkood ay tacaarudaan mafaasidu waxyaaba badan baa iman kara laba daran laba daran lagu kala dooran si wada somaalidu tidhaahdee waxay noqonaysaa qawaacid bay leedaho labadii mafsado yurtakabu biakhafi mafsadatayn ama biadnaahuma baa lagu dhacaya laba shar waa la kala dooranaya sharciga oo mafsado iyo maslaxo mafsadada laska riixaya maslaxada la raadin maayo saas darteed baa marka maaragtay masalada ay u keenaan waxaa ka mid a ah, oo quluw ku yimaado ku bixitaanka nimanka maalan dalamada ah ilaahay shareecadiis aan ku socon in lagu baxo lagu duulo la dagaalamo dawlad dhisan oo kale maalan wadda caalamka ka jiraan dawladaha dhisan oo kale oo yani maaragtay nidaam eh, muslimiin shacabku muslim yahay dawladdii maaragtay wuxuun shareecadii kaga socoto waxna ka waxaysan yihiin duulaanka lagu qaaday ee laleeyahy markiiba weer ha lagu qaado weer ha lagu duulo arrintaasi waa masaa'ilka ay ka hadlaan baabka markay ka hadlayaan waxay leeyihiin waxay eh, wax badan bay eegis u baahan marka hore waxaa la eegaya qofka kan meesha haysta horta ma gaaloobay baa la eegaya oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi horta waa in kufrigiisa ay caddahay buu yidhi oo oh, xadiidkii cubaada ibnu saamit baayacnaa rasuula allahi sala allah alay slam calaa an laa nunaasica almra ahlahu an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaanu inaanaan dadka talada haya ku qabsan inaan gaadnimo cad ku aragna mooyaane waa kufran waa bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan ilahay agtiisana xuja u haysta ee saasaa lalaha iyo saasaa loo malaynaya iyo joornaalka waxaa ka qoray iyo saasaa la yidhi sheekadu maaha horcad oo aan markhaatima doontaa nink waa gaaloobay hadduu gaaloobo salda ummadda kuma mar hadduu gaaloobo diinta ilahi waa ka baxa ummadda islaamka hoggaan kuma leh laakiin haddana maxaa loo baahanaya waxaa la leeyahay war ninkii meesha hadduu fadhiyo oo dhadhaabkan dhux fadhiyo uu yahay ummaddii gaarna uu yahay see la yeelaya shareecadu marka waxay ilaalinaysaa oo kale eegaysaa waxa la yidhaahdo alqudraةu calى tayiir war haddii awood leelahay awalba gaal buu haya ha lagu qaadqaado marka ha lagu dhaqaajiyo waa lagu qaadqaadaya mar haddii awood loo hayo loo jixinjixi maayo gaal umadda ma haysan karaye waa lagu qaadqaadaya wa haddii maxay loo hayo waxay leeyihiin wa in ay awoodi jirtaa aan mafsado ka badani ku imanayn haddii ummadda ku baaba'ayso aan muxaqaq ahayn in la gaarayo arrintaa illa waxaa dhacaysaa in badan wixii laga inay ishaabhaabtaan meelo badan ase ka dhacday in la ishaabhaabto laakiin meelna aan la gaadhin mafsado ka badan ay timaado la taabanayo markaas war gaalkiisaa meeshaas ka joga kaarqabe e bal si kalun bay ku iman doontaa bahashii yaan mafsado ka badan la keenin baa la odhanaya shareecada qabta warka mayla socotaan marka waxa wey waxaa la heenaya ko kufrigiisi waa caddaad xagayga dhig mar labaad eh, takyiirkan awoodba loo hayaa lagu qayiro iyadoo aan mafsado ka badani imanaynin baa la eegaya illa waxaa la leeyahay waa in maslaxa muxaqaqa ah khuruujkan uu ka imanaya maslaxa muxaqaqa oo maxay ah in gaalkiina meesha laga saaray ummaddiina markaa midnimadeedii la helay oo islaamkiiyo wanaag wax ka badan loo wado dalki lagu hogaaminayo haddiise la og yahay waana sida ibnu kale wuxuu leeyahay inta badan marka laga sheekeeyo khuruujkii dhacay nashada unbuu keenay wuxuu leeyahay laa yakaadu yucrafu طaa'ifatun kharajat can dii sulطaanin ilaa wakaana khuruujuha min alfasaadi maa huwa acam min alfasaad aimada qaar badan baa qabay hadduu xitaa yahay faasiq in lagu bixi karo aimada rag qabay waa jiraan oo maxaan kuhi masaladaas maa huwa acam min alfasaad alladii azaalathu yani wuxuu yihi daa'ifo kastaoo baxday suldaan ku baxday haaliban mucdamkeedu iyadoo doonaysa inay fasaadka zuuliso haddana waxaad moodaa buu yidhi inaanay dhib badan lagala kulmay oo wax badan la keenin minhaaj sunna majalidka waa safaad saddex boqol iyo sagaashan marka qaacidadu waxay tahay laa yajuuzu isaalaة الshari bima huwa asharu minhu bal yajibu dar'u الshari bima yuziilhu aw yukhafifhu ama dar'u الshari bishari akar falaa yajuuz sharka in shar ka badan lagu zuuliya maaha ummadda ha uga darin waxaa rabaa in lasoo koriyo wax khayr la keeno say ahayd in looga dara maaha oo dad badan ba waxaan fahamsanayn war masaalix badan meeshii hadday ka jirto oo amni uu jiro oo khayrkii diintii socoto oo tagyiir badani uu muuqdo haddii waxaasoo dhan meesha lagu waayayo sharka badan baad keentay ogow oo fitan iyo dimaa iyo mashaakilaad xukmi sharcina aad gaadhin ummaddii ka tarti xumaad soo korin dab unbaad ku siishida ummaddii fasaadka aad keentay marka qaacidadaasna waa qaacida muhima oo dad badan ay ka jaahil yihiin oo loo baahan yahay in lagu ilaaliyo sharciga waxaa ka mid ah aljahlu bisunani rabbaaniya sunanta rabbaaniga ah oo qofku hadduu ka jaahil noqdo iyada qudheedu waa masaailka keeni kara uluwiga keeni kara maalan intisaarka in dadka loo hiiliyo ilahay asbaabu dadka ugu hiiliya haziimanaya jabka asbaabbaa keenta falan tajida lisunat اllahi tabdiila walan tajida lisunat اllahi taxwiila ilaahay khalqigiisan sunna ayuu dhex dhigay suuragal maa ummad orma waa islaantooda hagaagto oo ilaahay ma doonin qadarkiisa waxaa ka mid a ah, ummadda cid xun ee cid wanaagsan jirto weligeed ba saasay ahaanaysa de miyaad ukhasbaysa wax oo ilahay ba wuxuu leeyahay walaw shaaa allahu lajamacahum cala alhuda falaa takuunanna min aljaahiliin ilahay hadduu doono hanuu kulmi lakin ilahay ma dooninti ee adigu jaahil ha noqonin falaa takunanna min aljaahiliin walaw shaaa rabbuka laaamana man fi lardi kulluhum jamiican wa kaa la yidhi subxana wa tacala waa inaad ogaataa marka inay mar kastaba jirayso wax qaldan iyo wax saxan sunanta ilahay bay ka mid tahay waynaad garataa sunanu takyiir inaana ku imanayn bayna cashiyatin wa duxaaha ilmaha yar baa tajarubka wuu dhashay caawa hadduu dhashay in istaagay maad ka rabtaa soo caqlixuma inaata wari ilmo yarow kac maxaad la kici lahaada ad la fadhida sax maha takhyiiru lmujtamacaat min min min su min alasway ila aslax min alaslax min asalax ila alaslax oo kale wanaag ay ku jiraan iyo si ka sii fiican xumaan ay ku jiraanoo wanaag loo sii saaro takyiirka noocaasi wuxuu u baahan yahay qudhiisu sunanta ilaahay waxaa ka mid ah tadaruj wa ladhado tadaruj waxa la yihahdo qolaan waa dhoweyto aan meel muqdishadaasan kula hadlaynay ba waxaan uga shekeeyey taariikh ayaama dhaweyd ba waxaa niman yow anuu magaaladan baan hadda aad joogtaan wadaadadii baad dintay magaalada qabsadeen meel kasta gaadi uun tiknika oo hubaysan iyo waxaasaa ordaya de unbaa loo kala baqaya meeshii nin xabadsit unba hadda xamaad laga baqaya dalku waa aamin laakiin ninkii wadaadka ahaa baa laga baqaya meel ku basiyo baalkii waa la sitaa laakiin jawga waxaa ka muuqda waxaan dhegaysta anigu magaaladatan meel eh, ciidan aan xele aan ku jirtay anigoo wadaadahoo eh, maxaan ku rabaa meel kuliyada dhigan jiray shan wadaad baan ku jiraa shantii wadaad waxaa naloo diidanaa salaadii inaan tukanno markaasa waxaan u tashan jiray hadba marba saan saada u tukanayno war watiga gormaan ku beegnaa ishaa gormaan ku beegnaa watiga waxaas see yeelaa markaasaa dawladdii dhammeeyee serji kumaanda serjita meeshii looga talin jiray ciidanka ayaa waxay ka shirtay markaa ruushka markii hore meesha waa shan iyo tobaatankii kuliyadda kadib markaa la furay waxay nimanka horta af ruushka hala baro marka ruushka la baro si ay ruushka markay bartaan si kutubtii iyo daraasadii ay u fahmaan lix bilood baa af ruushka noo baraya habro ruusha wax loo dhigi jiray inkaar qabaa kuwan markaasa kuwaasaan tun jilacsana waxaan isuma ogole marka kawdii marka laga baxo mid askari halka taaganoo gaadis waxa intu kugu bilaabo ilaa labada qaday kugu xaraynaya meel haddana bananka lagu saaraya wakti male habrihii baanu markaa iska baxanaa habartan ruushka wax dhigaysa markay salaadu gaadho waxay noo qoreen warbixin waxay yidhahdeen niman aan amarba qaadanayn oo iska baxa waktigaasaa jira ilaa taliskii guud wasiirkii gaashaandhigi baa la gaarsiiyey arrintii waa shan wadaadoo salaad tukaday go-aan baa laga soo saaray lama tukan karo waa habeenkii tukada ama galabkii tukada waa ka deen weynaya shirkaa la qabto waa nimanka bal waa laga dhaadhiciy waan iska dhalinyaro wa lafaasiya loo baahan yahay shir weyn ha la qabto jenaraaladii iyo kornayladii ayaa isugu yihi meesha markaase waa labada duhurnimo hoolka kuliyadda shir baa ka jira halkaa la isugu tago annaga markii adadii janiskii baanu meel istaagtaagno afkay saaro maxaan yeelaa aan dusno ila haddaynu hadda duhurka gallo nimanka casrigaynu isqabsanay asrila tukan maaye aan iska maqnaano casri nimankaynu soo tukanno aan soo galnay hoolka lagu shirayo ragga loo shiraya waa annaga shirkina waa ka maqanna meela socotaan waxaa dhacay waa soo tukannay casarkii oo soo galnay hadhowto khudbaddii baa socota marba midbaa hadlay midbaa wuxuu leeyahay sidee nin sarkaal ah oo ciidan hogaaminaya oo cadow la dagaalamaya u tukanaya marba masal mee dhiganaya dalkii ba la qabsay intuu marba sijaad mee dhiganaya masalle ayaa dalkii baa la qabsay lagu kala tegay jees jeeska iyo diinta iyo salaada markii dambe haddana waxaa kusoo dhawaanaya corneyl amiin oo sheekhii maarata bal isago agga diinta waadkii maxaad ka sugaysaa bal waadka corneylka meesha ka hadlayo tolo isna wuxuu ka bilay horta hantiwadaaga waa in lasii maraado waa shan iyo tobaatanki iyo hantiwadaaga saa ugaalaa bixinayo mabda haddaadan sii baarakin oo marka hore sii marin adiga ku dhaadaa kiis kugu qalloocay markaasuu yidhi horta nabiyullaahi moxamed iyo iyo carol markis isku manhaj bay ahaayeen oo rasuulkuna wuxuu yidhi annaasu shurakaun fi halaa almaau wannaaru walkala dadku intaasay shuraka ku yihiin biyaha iyo dabka iyo cawska walba kaarna wuxuu yidhi saa saa waxu sheegshee salaadii usoo dhala wuxuu yidhi dhalinyara salaadatan salaadu waa hawl idin khaasa idinku gaar ah hawshana waa hawshii qaranka aad u hayseen oo mujaahidiintaad tihin qarankaad u shaqaynaysaa hawsha caamka iyo khaasku hadday iska hor yimaadaanna waxaa la hormarinaya ta caamka ah dib baa udhigan kartaan shanta salaado habeenkii markaad rawaxdaan ee tobankiiya laysii kala daayay oo fayrka kula tagtaan shanta ba israaciya nimanka waxaan uga sheekeyna waxaan taariikhdaas baan soo marray oo halkaa taagnayd maantana meel kastood waddanka tagto cibaadada iyo salaada waa idinka heerkaa maanta dawladnimo maraya waa hamsa wa caam gudaheed shan iyo sagaa toddobaatankii ma shan iyo soddon sana mise waa soddon sana waqti kooban wey war nimcaad joogtaa nimayo cagta u oo tadaruj baa baasha lagu wadaaye bal hayslaynin idinku wasaa waxu socotaan bal cagta u oo meel fiican bay idiin maraysaa makaasibta hadda gaadheen iyo hawshaa gaadhsiisan tihiin warar maa dayacdaan oo intaaynu hadda aynu la soo hadalku yaan ila tegin waxaan ka wadaa waxaa ila tegay mawduuca takyiirka takyiirku juhuud buu rabaa iyo sabir sunatu ambiya markaad eegto qur-aanka ahriyayso waxaad arkaysaa nebi alfa sanat ilaa hamsiina caaman nabiyullaahi maxamed juhuudu bixinaya juhuud baa la rabaa iyo labadi dacwaddii dee la waday ee ragga u halgameen oo ku soo sabreen baa midhaheed intaa noqday wax sahlan maaha ilahi baa barakeeyey waxa weye marka in la garto sunantaas qofku hadduu ka jaahil noqdo wuxuu rabaa markiiba inu meel kusoo boodo hadduu meesha kusoo boodi waayn waa moorjabaya waxa meesha tan la gaari waay war xaggaad u socotaa war diinta ilaahay intaad ku toosan tahay oo xaqii faafinayso oo naftu intaa ilaahay markaa saa kaa qabto adoo waddada ku toosan meel fiican baad gaadhay nataa'ijka iska sug marba meel baa lagu sii habeen dhaxaya habeen dhax bay ku socotaa baash waa iska iman doontaa ama adigu gaadh ma ha gaadhino waxaa ka mid a ah waxyaabaha keenaya asbaabaha keena waxaa la yidhaahdo quluwiga alciraadu can alculamaa culimada oo laga jeesto oon wax laga qaadanin waa masale aada u khatar ah marka u horaysa culimada waxaan isu sheegaynaa rasuulku markuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh laa tazaalu طaa'ifatu min ummati qaa'imatan biamri اllahi laa yaduruhum man khadalahum aw khaalafahum xataa yaatiya amru اllahi wahum ظaahiruun cala الnaas xadiidkaasoo daa'ifo uu sheegay rasuulku xaqa ku taagan daa'ifada tilmaantaa leh imaam albukhaari wuxuu leeyay hum ahlu lcilmi ayuu bukhaari yidhi axmed ibn xambal wuxuu leeyahy in lam yakunuu ahl xadiid falaa adri manhum macnaheedu waxa weeyaan iyagaa xagga hore taagan ahlucilmigu iyo wixii muctaqadka ahlusunnaha leh iyo ahluxadiidka iyo ahlucilmiga la socda iyana way soo hosgelayaan laakiin nimanka ka horta soo gelaya waxa weeye waa saxaabadii rasuulka waa taabiciintii waa salafki salafula'ima dadkii wanaagsan ee toosnaa iyo ahlucilmiga mustaqiimiinta ayaa ka kuwa soo gelaya rasulku wuxuu ku tilmaamay culimada inay yihin warahatul ambiya aacada culimada la aeecada waa aacat llahi wa rasuuli rasuulka oo la aeeco ilah la aeeco wey waayo dee waa lays amray ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa aiicu rasuula wa ulmri minkum wa ulmri minkum ulmriga ayaa looga jeedaa wuxuu leeyahy ibnu cabaas yani ahlu lfiqhi wddiin wa ahlu aacati اllahi aladiina yucallimuuna annaasa macaaniya diinihim yamuruna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar waxaa kaloo uu leeyahay ibnu kaiir macnahaas waa ku caamul amriga ragga maamulka yaa asalba waxaa ah ahlucilmiga ummadda inay hogaanshaan oo dawladnimo nimaan diin aqoonini inuu ummadda hogaansho hor fadhiistaba mabaha sharciga oo waxbaa la isku haya mujtahid baa mise nimaan mujtahid waa qaban karaa meelo badan baa laysla marmaray hawluhu ma sahlana eh. qof walba mesha iskaga soo booda maaha sharciga lakin waxa weeyaan Eh, labadaba waa lagu fasiri karaa awlulamriga eh, ahlucilmiga iyo dadka madaxda ee talada ummadda u haya saas in lagu caam ayaa saxa ibnu taymiya qudhiis majalka sdey labaatan safxadda boqol shan iyo tobantan wuxuu leey kana ululamri sinfayni alculamaau walumaraa faidaa salaxuu salaxa annaasu waidaa fasaduu fasada annaasu waa hadal saxa labadaa qolo ayaa looga jeeda labadaas hadday hagaagaanna ummadii hagaagti madaxda iyo culimada hadday hagaagaan dee laisla beegsay ummaddii si loo hogaamin lahaa loo seen lahaa labadaas hadday kharibnaana shacabkii baaba marka waxa weeye icraadka culimada laga jeestay waa ta keentay dhibta oo waxay ka soo bilaabatay dul khuwaysir ah ninkii rasuulka yidhi icdil halkaasi ka bilaabatay rasuulka ka horyimi oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waxyiga iyo diinta ummadda soo gaarsiiyey halkaasi ka soo bilaabatay nahjigaasay qaateen nimankii shiicada ah ee la jiray khawaarijta ah bal iska dhaaf inay xaqa qaataane dadkii salafkaa laayeen oo waxay soo galeen maalin maalmaha ka mida ah meel qaryaha ah ou jooga cabdillahi ibnu khabaab ibnu arad taabicigaasaa joogay markaase waxay anta cabdullahi ibnu khabaab ma adiga cabdullahi ibnu khabaaba ah? haa buu yidhi waa khawaarijti hal samicta min abiika xadiian yuxadiu can rasuuli illah waa mid khaarijiya baa kula caynkaa ma ka maqashay aabbaha xadiis uu rasuulka ka maqlay haa markaasuu wuxuu sheegay annahu dakara fitnatan alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im walqaa'imu fiiha khayru min almaashi والماشي فيها خير من الساعي قال فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول قال أأنت سمعت هذا من أبيك يحدث عن رسول الله ما هذه حديثك آباك مغلي سوى رسولك ورني قال نعم qortabka guyiba markuu intaa u sheegay kow waad garay sooma xadiidku fitnada ku saabsan de cagta dhiga way fitnada a wadaan dadkaa dhibaato ku haysaan markaa waaba ku aamusiyeyba hadalkaaba ku aamus wey qolka jaray layntaasi ku wadin dad badan baan hadda dhaamin noocaas oo culimadii intay xaqa ka hor yimaadaan haddana fataawi soo saaray waaimatu mudiliin weeye kuwaasi oo inay laayaan bay suuragal tahay hadday jaanis yeeli karaan waa arrin khatiir arrintaas waxaa ka mid a ah waxyaabaha masalan yani maaragtay keenaya guluwiga cadam ljamci bayn aladila adilada in la jamciyo weeye oo had iyo goor dawaaiftii horaysay ama murji'adheh ama khawaarijdaho qolaba waa hadhan bay goosatay murji'adoo kale nusuusulwacdi bay qaateenoo waman yutic illaah warasuulahu yadkhulu jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika alfawzu alcadiim aayaadka noocaasa man kaana aakhiru kalaami laa ilaaha ila allah dakhala aljanna ereygaaba haddaad ku hadasho jannadaad markaad durduuranaysaa waxaa doonta iska waraaqo wixii waciidaha bay ka tageen nusuustii waciidkaa ah. in la jamciyaa la doonaya oo adiladan waciidka ah oo maalan annamaam qofkii namaamka ah kataat laa yadkhulu janna janno geli maayo namaamki waxaad ku dhaafaysaan kuwa jamcin bay rabtaa adilada la jamciyo kuwan kale ee khawaarijta ee iyana maaragtay jaanibka waciidka iyana xoog saarayna waman yacsi illaha warasuulahu faina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada wadalika cadaabun muhiim balaa man kasaba sayi'atan waaxaaطat bihi khati'atuhu faulaa'ika asxaabu naarin fiiha khaalidun النار فيها خالدون سيابها صبر وتكفير كده جوا شكر مصطفى رسالتك سواء كم إنه يريد إن لفظة الكفر ما جاءت في الشريعة إلا لتدل على عكس الإيمان كفر بهدي قرآن كلا شيء دينته إيمان كسورتيك سوتشيدا oo mararka qaar wuxuu leeyahay fisqi iyo dulmi iyo kufri intaasoo isku macne waxaan ogolay markaa kufri duuna kufri iyo fisqi duuna fisqi iyo dulmi duuna waxaas ma jiraan bukuliya meel bay ugu qoranta marka taasina waa faham la-aan aanu jamcinayn adiladii adiladii la jamciya la doonay waa inaad rumaysa alwacdu walwaciid oo qofkii hadduu muslim yahay hadduu kabiiro ku dhaco hadduu ka toobad keena ilahay waa ka cafinaya de kabiiradii haddii aanu ka toobad keenin meelka qaarkood kabiiradu ku dhacay waxaa dhici karta xasanaad fara badan oo la yimi iyo waxyaaba badan oo khayraad ilahay intuu u eeg eego maalinta qiyaama inuu jannadaba hore ka geliyo o ka dhaafo oo de naskii kala meesha in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yasha haddii shirka laga yimaado wxuu ka sokeeya ilahay mashii'adiisa yaalin oo hadduu doonana isagoo naargeli mar hadduu muwaxid ahaa buu jannada geenaya hadduu doono intuu naarta kaga soo jafo ayuu jannada geenaya marka jamcin la'aantaas waa darafun ka midaan soo qaatee way badan tahay taas waxaa kaloo ka mid a ah maalan eh, cadamu taqdiiri duruufa annaas wa acdaarihim qofku aan qadarinaynin duruufta dadka iyo cadaarka ay leeyihiin oo waxaa laga yaaba qofka eh, ilaahay xilka uu saaray qofka intii awoodisaaba ilahay xil saaray laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra waxaa dhici karta qofka khadan ka dhacay ama khada camalihaada ama ictiqaadihaadi inuu cudurdaar u heli karo ama jahli baa jira ama ikrah baa jira ama cajzi oo cadam lqudra inaan wax awoodu lahayn baa jira xun baa iman karaa arrinta haddii la iska dhaga maro oo wixii yaree dhacabaad tihado waa kufri mid baan takfiir aan ma isqabsanay markaas waxan ku wareedh waxaad iga warantaa ninka afartan sanadood meel tuula ah markaan magaalaan joognay tuulo dhawaan tuulada heblaadiyo aad aad ka timi ninka reer baadiyaha ah ee joogay oo aan dacwaddan hadda ee nuurkan iyo khayrka ilaahayna siiye aan soo gaadhin ee nimankaa suufiyadii diinta soo gaarsiiyeen oo salaad u sheegeen oo soon u sheegeen oo xaj u sheegeen <coughs> oo intii loo sheegay gartay salaadii tukanay oo soomaya oo salaadaya oo maxaan ku dhahdaa loo laqimay wax kale oo loogu dhex dalo la waxyaaba kale in lagu dhawaado waxa ka mid a ah rasulku inoo sheegay awliyadana waa la baryaa markaa xabaalaha waa soo dawaaftay ee soo barida taana uu daray markuu dhimanayeyna dardaaran bixiyadoo war sa yeelo waxaasaan ka dardaarmi xoola caynka tawjiintaa bixiya qiblada halay sa karo saa sidaa ku dhintay ninka noocaasa ninka inna wax qiilaba haysa wax soo gaadhay aana jirin intaasub wadaadkii soo gaadhsiiyey wuxuu u sheegay ee rasul diintan ijmaal buu rumaysan yahay kitaabka waa rumaysan yahay quraanka waa rumaysan yahay sunnaha waa rumaysan yahay nabiyullahi maxamed ambiyadii wixii loo sheegay waa rumaysan yahay waxoogaa shirkigana waa loogu dhex daray loo laqimay wadaadkii baa u sheegay inna ninkaa wax cudurdaari ma u baarbaari kartaa mushrik waa bu ninkaas naar buu ku jiraa waa mushrik waayo su-aal kale ninkaasma wuxuu ku kalifnaa illi adugu baa shalay caynkana waxaan maad fahanseeno waxaanad walaaqanaysay waxaad yeeshaa ninkanima wuxuu mukallaf ku ahaa xaramaynka ugu dhoweyd meel tawxiidka saxa laga sheegee inuu xaynta xaraasho oo safro oo ma ka fadhiisto oo yidhaha waxba iga dhimana balii sheega tawxiidka ma mukallaf miyuu arrintaa ku ahaa mukallaf buu ka ahaa waa inu garta arrintaas no kale xidhan warkii de war hadda meel laskala qaadan kara maysid <laughs> cudurdaar inna ma ogtay qofkii haddaanu jahal inna cudurdaar bixinayn oo sharciga waxaan u keenay axaadiis war waxaan ku yidhi xadiis baa jira ninkii israa'iiliga ahaa ee maxaan ku dhahdaa yidhi markuu dardaarmay ee caruurtiisla dardaarmay waxaad yeeshaan iridqa intaad taxintaan lafahayga burburiya oo ridqa markaad riqdaana maalin dabaysho aada u dhabanayso intaad intaad intaad qaadaan isaydhiya oo haddii ilaahay awoodo inuu isoo celiyo lain qadara rabbi layucadibani cadaaban shadiida hadduu ilaahay awoodo inuu isoo celiyo cadaab daran cadaabiya ibnu taymiya fataawadiisa meelo aad u fara badan bu xadiskan kukeenaya oo xadiisku wuxuu daliil u yahay buu leeyahay qofkii jahli in loogu cudur daarayo isagoo usuushii shareecadii iyo diintii rumaysan markii la ilaahay intu soo ururiye la keenay la yidhi waryaha maxaa saa u yeeshay wuxuu ilaah khashyadaa waxaan ka baqayay inaad cadaabto khashyadtaka baan saa usay baqdadaan kaa baqay baan saa u sameeyey inaan la cadaabin marka ninkani aakhiro waa rumaysan yahay in qiyaama jiro oo xisaabi ay jirto laakiin qudrada ilaahay inuu awoodu leeya marka caynkaa loo dhigo haddaan saa loo daqiijin way soo celin karaa bu isleeyahy lakin haddii saa la yeelo da ilahay ma awoodo oo qudradu ka jaahi noqdo soo masale khatara maaha ilahay ba awoodo oo qudra oo sifa min sifaat illaahi ah oo laga yaabo xitaa mushrikiin quraysh ba qudrada iyo sifaatka ay ogolaayeen oo ninka jaahil ka noqday baa loo cudur daarayey ninka ilahay inuu qaadir yahay garanaya ee sujuudaya soomaya salaadaya diinta ku soconaya maxaad wax ugu baarbaari weydi meelaas la dhadhacan waaa le marka waxaa loo bahay ad garato waxa la yidhahdo qofkaan dadka waa inaad markaa afraadda loo yimaado cudurdaa in la bixiyaa loo bahay oo qofka uu garto maxaa cudurdaa lagu heli karaa maxaa qofka loogu curdaari karaa ikrah baa lagu curdaari karaa jahl baa lagu curdaari karaa waxyaabahaas oo dhan waxaa ka mid a asbaabaha keeni karta qofku inuu quluwi ku dhaco xukunkii ilaahay oo ka maqan adduunka kan uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun wma kana limuminin walaa muminatin idaa qada allah warasuulu amran an yakuna lahum alkhiyarau min amri shareecada islamku maqnaanshay ka maqan tahay waxay keeni kartaa dad badani inay markaa huluw keenaan oo maarata takfiirin iyo dhib badan ay galaan marka cilaajka wax badan in lagaga hadlay ku haboontaho dee baxsi dheer ah kitaabka mushkilatu qulub baa si fiican uga hadlay marka waxaan insha allahu tacala iskaga soo gaabinaya qodobkan oo ah ta'aamur cala diin alislaamiy oo iyada qudheedu keeni karta huluwiga mu'amarada leyla nahaar gaala ay samaynayso oo ilahay baa qur'aankiisa ku sheegay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu ka zuulima inay idala dagaalamayaan oo ay doonayaan ilaa idinka celiyaan diinkan hadday karaan oo rasuulku yihi yushaku an tadaaca calaykum alumam kamaa tatadaaca alakalatu ilaa qascata sida qolada xeerda cunaysa xeerda ugu soo ururto baa laydinku soo ururi doonaa oo waaqac wax taagan wayaan mu'amaraadka leila nahaar waa maqasulfikri ah madaarista maaragtay fasaadka la faafinayo takyiiru lmanaahij islaamiga oo lala dagaalansan yahay maanta waxay maraysaa xaalad dadkii meel kasta oo lagu hayo eh, manhaj islaamiya in laga bedelo oo la bedela manhajkiina sida tana caynka lama socotaan caalamka lama socotaan qofkii dumara maxay usoo bixi laadahay maxay maxaan ku dib kureeyaad guriga igu jirtaa maxay ragga ula soo fadhiisan laaday maxaa saan u ya waxa weeye qoryo qoryeyn bala sidaba taaganya cid kasta oo muslimiinta caalamka joogta maanta baqdi baa lagu haya marka waxyaabaha qofku markuu arko duquuda gaala wado taasoo keliya kuma kaabtoonay ghaswulmusallax oo maanta awoodda isu adeegsanayo oo laga soo gudday fikerkeyba madaafiic iyo sawaarikh iyo laysla dhacayo oo la doonayo ibaade in lagu sameeyo islaamka dad badan markay arrimaha arkaan waa quligu waa soo bixi karaa oo kuwo badanoo marka hawlahan muslimiinta dee maaragtay madax ka ah oo jooga in markaa qofki yidhaahdo inkaar tani baraka malehe mar haddaanay talaabo qaadaynin eegasho male kuwane wax badan baa markaa xubaantay in acagta loo dhigo wax badan baa umaanta islaamka kan si kastoy gaala yeesho waxba kama qaadi karto waxaad ogaataan waxyaabu shariyaadka yaab kale waxaan ku arkay maalin wata nin baa wuxuu gelay eh, tvga laga sideynayay muxaadaro nin dhakhtar ahaa oo xamaas maalintii wa dagaalka ay ku jireen ayaamihii dhowey dagaalka dhacay baa nin baa wuxuu ka soo sheegay waxyaaba mucjizaad oo kharaa'id ah ilaahay diinkiisa inuu hiilinayo muslimka haddii caalamka o dhan ba isu tago inuu baabiyo waxba ka qaadi kari maayo xaab laga qaadi kari maayo idinkuna eh, ha quusanina oo yaasyaana ku dheceli wax ka qaadi kar maayo diintan wuxuu ku leeyahay mumilki wax ku hogaaminaya waa nin meel khanaadiq hoose wax ku hogaaminaya ku jiraan leyrkii baa la jaray waxba la jaray baalkii charge ma laho dee maaha waa shaqaynaya un laba maalmood bu halowda haya may maqashaa haa kaga rid haa ka bax xagga waa charge rabaaniya ee ku socda bu ri wuxuu yihi mid mujaahidiinta ka mida falastiiniintaha ah, ayaa wuxu arkay majmuca yahuud markaasuu dhawrka isku dhex tuuray oo dhawr ka tuuroo dilay buu midna intuu qabsay tuurta hurto xura loola ku qaato isagoo sii wadaaminayo tuurta ku sita baa si looga dhiga la garan waaya markaasaa yahuuddu in nin ka tagay diidayaan intay helicopterka dul keeneen bay labaduba isla dileen yahuudigii iyo muslimkiiba ya raggaasay u dirireen iyo sida ilahay mucjizaadka qaraa'ibka ninkaasu in yar baa yar maad baan dhegaysan lakin waxoogaa yar iga soo duulduulayay macnaha waxa weeye wax qaraa'ib ah gaala majmuuca yar baa ka adkaatay oo jebisay khaybatuulamal baa ku dhacay dee ninka goobjooga un baa xaqiiqada og inna waa ka maqana saas darteed waxa weeyaan ghuluwiga wayna aada looga digtoonaadaa ghuluwi wax keeni maayo laakiin wasadiyada markaynu ku soconno waxa weeye insha allahu tacaala cilaajkeedana ragga dambe ama musaafir baana dimaanta aan baxaya hadii alla idmo ragga iga dambeya insha allah wa hari doona wabilahi tawfiq subxanaka allah wxamdik ashhadu an la ilaha